الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد قال الامام مالك رحمه الله القضاء في شهاده المحدود اذا ارتكب احد حدا من حدود الله فاقيم عليه الحد هل يجوز بعد ذلك ان يشهد ام ina shahaadatahu qad saqadat bihada alxaddi qaala maliku inahu balagahu can sulaymaana bni yasaarin wagayrihi anahum su'iluu can rajulin julida alxadda rajulun julida alxadd irtakaba xaddan min xuduud illah qadafa musliman barii'an faxudda xadda alqadfi fatajuuzu shahaadatuhu faqaaluu nacam yajuuz mataa idaa daharat minhu tawba idaa daharat minhu tawba wa taaba min hada alqadfi wa akdaba nafsah wa qaala ana akhda'tu fiihi wa akdabtu nafsii wa hada rajulu barii'un mima qadaftuhu bihi wa tubtu ila allahi xiinaidin tuqbal tawba qaala maaliku inahu balagahu aw inahu samica ibna shahaabin yusأل عن ذلika faqاla mثl ma qاla سlayman بن ysاr hada أيضا qاlahu ibn شhihاab الزهري qاla malik وذlika الأmr cindna hada huwa madhab أhli العilm fi الmadinaةi kama ydkrh الإimam malik وذlika الأmr cindna والdliil عlى ذlik qal وذlika لqwl الlahi تbaraka وتaعalى والذina yrmuna الmuxصناaتi ثuma lam yأtuu بأrbcaة شhuhadاء فجلduuهm ثamaniina jalda وlaa تqبlu lahm شhahaadaة أbada وأulئika hm الfaasiquun إla اladiina taabuu min bacdi ذlika وأصlaxuu faإna اllaha غafuur رaxيim فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يبين أن الذين يرمون المحصنات وهن العفائف yarmuuna haaulaa almuxsanaat bizina uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa'a calaa dacwaahum ma atow bihaulaai shuhada idaa atow bihaulaai shuhadaa alarbaca xiinaidin sadaquu watawajaha alxadfu cala almaqduufa laakin lam ya'tuu biarbacati shuhadaa idan haaulaai alqaadifuun calayhim hadihi alcuquubaat awalan fajliduuhum hamaaniina jalba calayhim an yujladuu hamaaniina jalba hada waaxid walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadaa laa tuqbalu lahum shahaadatun abadan intahat shahaadatum jurixuu jarxan laa yalta'im waulaaika hum alfaasiquun hada alxukm athalith ijliduuhum alxukm alawal laa taqbalu lahum shahaadatan abadan alxukm athaani waulaaika hum alfaasiquun alxukm athalith laakin istahna allahu bihaulaa istahna allahu haulaa ila aladiina taabuu min bacdi dalik taabuu min hadihi aljariima wa aslaxuu anfusahum fain allaha afuur raxiim fain allaha yaqbalu tawba wayaqfiru danba ayib hada اlistinaa yarjicu ilaa ayi shay hal yarjicu ila ljamiic qaaluu la hadihi alaaya tadamanat halaaثata ashyaa shayءu minhaa calayhi اlijmac ana alistinaaa laa yarjicu ilayh wahuwa aljalb falow taaba faina hadihi tawba laa tarfacu canhu xukma aljaldi hada ijmac ayb whunaaka shayء aakhar ajmac alculamaء calى ana alistiqnaa yarjicu ilayhi wahuwa waulaaika hm lfaasiquun faidaa taabuu waxasuna tawbathm waaslaxuu fainahu yartaficu canhm ismu اlfisqi wasmu lfaasiqi الفاسقين ليسوا بفاسقين لكن اختلف أهل العلم في الثالث وهو الشهادة هل هذه توبة tuqiimu shahaada wa tarfac canhum cadama qabuuli shahaada ikhtalafu fajamaahiiru ahli lcilmi minhum alimaam malik washaafici yaquuluun hada alistithnaa aydan yarjicu ila taw ilaa qabuuli taw qabuuli shahaada فإذا شهدوا بعد توبتهم تقبل شهادتهم وقال الحنفية لا لا يمكن أن تقبل لهم التوبة بعد الجلد لا قال مالك والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته هذا مثل مالك وأهل المدينة وأهل الحجاب وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك هو يشير إلى أن ها هنا خلاف ولكن هذا القول الذي اختاره ورجحه هو أصوب الأقوال وأرجحها وأحبها لديه طيب القضاء باليمين المسألة الأولى الخلاف مع الحنفية ahlu lmadiinati wa ahlu lxijaaz yaqbaluuna atawbata washahaada lakin alxanafiya qaluu la laa tuqbal lahum shahaada hadihi almasala ayضa hada albaab maca alxanafiya qaal alqadaءu biاlyamiini maca shaahid ida wajada saaxibu xaqin rajula yashhadu lahu bxaqihi walam yajid gayrahu fainahu yajburu shahaadata hada shaahidi bilyamiin biyamiinihi wayahbutu xaquhu hada madhabu aljamaahiiri min ahli lcilmi min ahli madina lakin alxanafiyatu khaalafuu fi hada wa qaaluu laa laa budda min shaahidayni aw shaahidin wamra'atayn walaa tajuuzu aw laa yajuuzu alqadaa'u bishaahidi maca alyamiin la hada khilaaf ayda maca alxanafiya walidalika bawaba alimaam malik hadihi almasaa'il aw lihadihi almasaa'il alati ishtahara alkhilaafu fiha bayna aljamaahiir min ahli alxijaaz walxanafiya qala maliku can jacfar ibni muxamed can abihi ana rasuula allahi sala allahu alay slam qadaa bilyamiini maca shaahid hada xadiid fiihi irsaal lakin wain kana fiihi irsaal lakin usnida ayda fahuwa maratan yurwaa mursalan maratan yurwaa musnadan wsaxiix can malik alirsaal walakin maca dalika wain kaana cinda alimaam malik mursalan lakin yaqulu ibn اlcarabi hada alxadiis rawaahu can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam bidcata cashara min asaxaabati biasaniid xadiid rawaahu can الnabiyi salى اllahu alay slam bidcata cashara min asaxaabati fakhaalafahum alxanafiy subxaana bidcata cashara saxaabi rawowhu anahu xadiid mutawaatir wmaca dalika khaalafahum ayb alxadiiثu aladii bacdahu wa dakara abu cumar ibn cabdilbari ana alimaam ashaaficiya raximah اllah alafa kitaaba xawla mas'alaةi اlاxtijaaji biashaahidi walyamiin alafa kitaaban mustaqila fiihi ashaahid walyamiin qala malik can abi zinaad ana cumara bni cabdilcaziiz kataba ila cabdilxamiid bn cabdiraxmaan bni zayd bn alkhadaab wa huwa caamilun lahu cala alkuufa hada amiir muminiin cumar bn cabdilcaziiz kataba lahu licaamilin lahu fi lkuufa wa huwa mansha lkhilaaf hada khilaaf bada min alkuufa wamaca dalika kataba alkhaliifa cumar bn cabdilcaziiz ila cabdilxamiid bn cabdiraxmaan bn zayd bn alkhadaab wahuwa caamilun lahu cala alkuufa an iqdi bilyamiin maca shaahid iqdi bilyamiin maca shaahid qaala maliku inahu balagahu ana abaa salamata bn cabdiraxmaan wa sulaymaana bni yasaar su'ila hal yuqdaa bilyamiini maca shaahid faqaala nacam ayib idan hadihi masala waadixa wadaahira walxaqu maca ahli lcilm qala maliku qala yaxya qala malikun madat الsunatu fi lqadaءi biاlyamiini maca shaahid اlwaxid hadihi suna laysa ra'yan hadihi suna yaxlifu saaxibu اlxaqi maca shaahidihi wayastaxiqu xaqahu faida lam yajid shaahidayni wawajada shaahidan fainahu yaxlifu maca shaahidihi wayastaxiqu xaqahu ayib fainaka law abaa an yaxlifa laakin hada saaxibu lxaqi lamaa طuliba minhu an yaxlifa maca shaahidihi xataa yastaxiqa alxaqa nakala yani ma istaطaaca an yaxlif kaaf an yaxlif qaal fainaka la wa aba an yaxlifa uxlifa almaluub uxlifa man almaluub wlmaluub man huma almuddacaa calayh yaxlifu lmuddacaa calayhi anahu laysa calayhi xaqu lihada shaks fain xalafa saqطa canhu dalika alxaq xalafa almuddacaa calayhi biana hada almuddaciya laa yastaxaqu calayhi shayئa saqad hada ayb wain aba an yaxlifa lakin almudacaa calayhi aba an yaxlifa ayضa almudaci xalaf kaana yaxlifuha faaba faruddat alyamiinu cala almudaca calayhi faaba ayضa yaqul wain aba an yaxlifa habata calayhi alxaqu lisaaxib lianna nuqulahu can اlyamiini yadulu cala ana calayhi alxaq qaala malikun wainama yakunu dalika fi lamwaali khaasatan lakin alqadaءu biاlyamiini maca shaahidi inamaa yakunu fi lamwaali wama yuusilu ila alamwaal faqat laa yakunu fi lxuduud wاطalaaq wاlcitaaq wama ashbaha dalika la qaala malikun wainama yakunu dalika fi lamwaali khaasatan walaa yaqacu dalika fi shayin min alxuduud maa yaqacu alqadaau bilyamiini fiihi shayin min rafduu walaa fii nikaaxin ayda falow idacaa rajulu cala imra'atin nikaaxan wa ankarat faqaala maci shaahidun waaxid wa axlifu macaahu yuqaalu la iitu bishaahidayn kadalika fii alaaq low idacat ilmar'atu طalaaqan calى zawjiha wa qaalat طallaqanii wa rafad wa aba wa qaalat almar'atu cindii shaahidun maca yamiini calaa annahu طallaqanii yuqaalu la iiti bishaahidayn kadalika fi actaaqa low iddacaa alcabdu ana sayidahu actaqahu faankara sayid faqaala alcabdu ana axlifu maca shaahidi haada qaalu laa iiti bishaahidayn walaa fi sariqa kadalika aydan daca rajulun calaa rajulin sariqa qaalu iiti bishaahidayn kadalika fi firya wa huwa alqadfu bizina qadafanii hada rajul yuqaalu lahu iiti bishaahidayn calaa anahu qadafak faida qaala cindii shaahid waaxid wa yamiini yuqaalu laa iitu bishaahidayni kaamiliin ayb <clears throat> qaala maaliku fain qaala qaa'il hadihi almasaa'il yanbagii atanabuh lahaa liannahu yuriid an yadkula fi shayin min aljidaal maca alxanafiya qaal fain qaala qaa'ilu faina alcataaqata tucaddu min alamwaal low ictarada muctarid waqaal anta taquul alcataaqatu min alxuduud walaa yumkin an yakuna fiiha ila shaahidaan maala fain qaala qaa'ilu faina alcataaqata min alamwaal yani ictaaqu alcabiid tadkulu fi lamwaal faqad akhطأ laysa dalika calى ma qaal hada laysa kama qaal walow kana dalika calى ma qaal laxalafa alcabdu maca shaahidihi ida jaءa bishaahid low kana hada almuctaridu kamaa yaquul low kana alamru kamaa yaquulu hada almuctarid man ana alcitaaqa inama huwa min alamwaal faida ankara asayidu hada alcitaaq wa ataa alcabdu bishaahidin waaxid wa xalafa kana yumasha citquhu lakin hada laysa bisaxix faidan alcitaaqatu laysat min alamwaali fi shayin wainama hiya min alxuduud qaala wa ana alcabda ida jaaa bishaahidin calaa maalin min alamwaali iddacaa low ana alcabda jaaa bishaahidin calaa maalin min alamwaali iddacaa iddacaa alcabdu calaa ana lahu xaqan calaa fulan min annaas yaquul xalafa maca shaahidihi wastaxaqa xaqahu kamaa yaxlifu maca alxur faidan almas'ala mas'alat alcitaaq laysat mas'alata amwaal laa budda fiiha min shaahidayn qaala maliku wالsunaة cindana ana alcabda ida jaءa bishaahidin calى cataaqatihi low jaءa alcabdu bishaahidin calى cataaqatihi kayfa alxukm yaqul istuxlifa sayiduhu ma actaqahu wabadla dalika yuxallafu asayid wayuqaalu lahu hada alcabdu aqaama shaahida waaxida calى anaka actaqtahu faxlif calى anaka ma actaqtahu faida xalafa intaha alcitq qaala maliku wakadalika sunatu cindana ayضa fi dalaaq ida jaءat ilmarأaةu bishaahidin ana zawjaha طalaqaha jaءat ilmarأaةu wadacat ana hada zawj طalaqa wamacaha shaahidun waaxid uxlifa zawjuha ma طalaqaha xalafu zawj inahu ma طalaq faida xalafa lam yaqa calayhi طalaaq ida xalafa laa yuuqacu calayhi طalaaq qaala maliku fasunatu طalaaqi wاlcataaqati fi shaahidi اlwaaxidi waaxida faidan sunatu طalaaq wa sunatu citaaq fi hada alamri waaxid wa huwa anahu yuxallafu asayidu calى anahu ma actaqahu fayadhab wayantahi اlcitaaq kadalika aydan yuxallaf azawju faida xalafa calaa anahu maa طallaqahaa intaha kala yaqul fasunat طalaaq اlcataaqati fi shaahidi lwaaxidi waaxidat inama yakunu اlyamiinu calى zawji اlmar'ati wcalى sayidi اlcabdi yatawajah alxalifu calى الzawj وعlى الsayid lakin khaalafahu ashaaficiyu axmed khaalafa ashaafici axmed alimaam malik fi hadi lmasala falam yuujibu اlyamiina calى zawji اlmarأati bالshaahidi اlwaaxid liannahu laa madkhala lilyamiini maca shaahidi cindahum fi طalaaqin walaa cidqin walaa fiimaa caddaa alamwaal faidan cinda alimaam shaafici ida jaءat ilmarcatu waqaalat hada arajulu طallaqanii wahuwa mumsikunii waqad طallaqanii yuqaal laha hal cindaki shaahid taqula cindii shaahid waahid ma cindii shaahidan cinda alimaami maliki yuxallafu arajulu calaa anahu maa طallaqahu wayntahi الأمر لكن الشافعي يقول لا لا يحلف الزوج بل يقال ima an taأtiya bishaahidayni calى anahu طallaqaki aw taskuti faida ma atat bishaahidayni yantahi ayb wainama alcataaqatu xaddun min alxuduud alcataaqatu xaddun min alxuduud yani xaddun yatacallaqu bihi aw amrun yatacallaqu bihi xaqun lilahi subxaanahu watacaala laa tajuusu fiiha shahaadat nisa alxuduud laa tajuusu fiiha shahaadat nisa faida kaana alcitaaqu min alxuduud faidan laysa fi lcitaaqi shayءu min shahaadati nisa liannahu idaa cataqa alcabdu habatat xurmatuhu cinda allahi yani xurmat lxuriya ida cataqa asayid alcabda habatat xurmatuhu xurmatu alxuriya alcabdu lahu xuriya lahu xurma lakin alxuru lahu xurmat ukhra fatahbutu lahu xurmat lxuri wawaqacat lahu lxuduud faida qadafahu shaksun istaxaqa cala alqaadifi xaddan wawaqacat calayhi alxuduud aydan idaa facala xaddan min alxuduud tawajaha calayhi xaddu alxaddu wain zanaa waqad uxsina hujima wain qutila qutila bihi yani qaatilu idan hadihi adalaa'il aw hadihi alamhila tadullu cala ana alitaaqa xaddun min xuduudillah qaala wain qutila qutila bihi yani qutila qaatiluhu wayahbutu lahu almiiraasu baynahu wa bayna man yuwaarituhu min qaraabatihi ayb fain ixtaja muxtajun faqaal low ana rajula actaqa cabdahu وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان فإن ذلك يثبت يثبت الحق على سيد العبد xataa turaddaa bihi cataaqatuhu idaa lam yakun lisayid alcabdi maalun hayru maal hada ictiraaf walimaam yujiib can hada lictiraaf macna hada alictiraaf kaanahu ibطaalu lima qararahu alimaamu malik min ana alcitaaqa xadun min alxuduud laa budda fiihi min shaahidayni cadlayn fajaءa hada arajul waqaal la cindii mithaal aw daliil yadulu calى anahu yuqbalu fi lcitqi wa fii rafci اlcitqi aqalu min shaahidayn kayfa dalika qaal low ana rajula actaqa cabdahu rajulu actaqa cabdahu ayb وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه وجاء رجل وقال لي دين على هذا السيد الذي أعتق عبده فشهد له على حقه ذلك رجل wa hada almuddaci aqaama rajula wamra'atayn calaa dacwaahu haadi qaal faina dalika yuhbitu alxaqa calaa sayidi alcabdi yatawajahu alxaqu calaa sayidi alcabdi waxiinaidin yaquul turaddu bihi cataaqatu tulqa cataaqatu alcabdi idaa lam yakun lisayidi alcabdi maalun gayru alcabdi faida lam yakun lihada sayidi maalun gayra hada alcabdi watawajaha calayhi alxaqu xiinaidin yulqaa hadihi alcataaqa wayubaacu hada alcabdu aladii rudda min alcataaqati fii hada dayn fi hada alxaq faidan hada almuxtaj yuriidu an yaquul alآn habata fi masأlaة alcataaqi qabuulu rajuli wamra'atayn hada mafhuum ya jamaca جماعة طيب الإمام يجيب يقول فإن ذلك ليس على ما قال ليس الأمر كما يقول هذا المحتج وxاaصل ma yuriidu an yaqulahu alimaamu malik أnahu yahbutu ضimnan maa laa yahbutu asla yahbutu farcan maa laa yahbutu asla wahadihi اlmasأala habatat ضimna walaysat asla fainahu lama habata اdaynu lihada الrajul waاstaxaqa calى sayidi an yusadida dayn xiinaئidi ulqiya alcid laakin hada alcidqu aw ilqaau alcidqi inamaa kaana tabacan lihubuuti اdayni cala asayid faidan irjaacu hada alcabdi min alxuriyati ila alcubudiyati lam yakun min ajli anahu shahida shaahidun wa mar'atayni bal liana hada ashaahida walmar'atayn qad ahbataa xaqan cala hada sayid faidaa ahbataa xaqan cala hada sayid fatahbutu bacda dalika irjaacu alcabdi min alxuriyati tabacan lihadihi shahaada wahadihi shahaadatu ahbatat xaqan maaliya hada mafhuum ayb لأنه ما عندهم الآخر ما عندهم الآخر لا بد أن يسدد دينا عن طريق هذا العبد الذي أعتقه فيعيده من الحرية ويبيع ويبيعه ويدفع حق الغريب ثم ذكر أمثلة أخرى من هذا الباب قال وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده لأنه إذا ثبت للمسألة النظائر يفهم أكثر وأكثر فأراد أن يأتي بالنظائر أخرى قال وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده رجل اعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه وترد به nadiir lilmasalati اluula rajulu actaqa cabdan fajaءa shaksu aakhar wa macahu shaahidu waaxid wa qaala hada sayid lii xaqun calayh wa huwa laa yastadiicu an yusadida hada alxaq calayhi an yarudda hada alcabda min alcataaqati ila alcubuudiyati wa yabiicahu fii xaqii fayuqaal lahu ma macaka yaquul macii shaahid wa ana axlif macahu fayuqaal lahu ixlif macahu fayaxlif faturaddu aw yuraddu alcabdu min alcataaqati ilaa alcubuudi ma aladii raddahu raddahu hubuutu dayn faidan hubuutu dayni huwa alaslu aladii rajaca hada alcabda min alxuriyati ila alcubuudiyati walaysa irjaacuhu can qariiqi ashaahidi walyamiin hada mafhuum ayb mithaal aakhar qaala aw yaati rajul qad kaanat baynahu wa bayna sayidi alcabdi mukhaalata yaأti shaksu aakhar hada mihaal haalif yuwadix ilmas'ala yaأti rajul qad kanat baynahu wa bayna sayidi alcabdi mukhaaladatn mulaabasa fayaزcumu ana lahu calى sayidi alcabdi maalan fayuqaalu lisayidi alcabdi ixlif maa calayka maddaca yaأti shaks wahada shaksu baynahu wa bayna hada sayid mukhaalata wa mucaamala wa mulaabasa maaliya fayazcumu ana lahu calaa sayid alcabdi maala qul lii hada sayid ma fayuqaalu lisayid alcabdi ixlif maa calayka maddacaa yuqaalu lisayid ixlif calaa ana hada almuddaciya laa yastaxiqu calayka maddacaahu calayk fainakala wa abaa an yaxlifa xullifa saaxibu alxaqi whabata xaqhu calى sayid اcabd hadi tushbih ula fayakunu dalika yaruddu cataaqaة اlcabdi ida habata almaalu calى sayidih huna ayda rudda cubudiyaة اlcabdi min alxuriyaةi ilى اlcubudiyaةi bishaahidin la biyamiin biyamiini saaxib اlxaqi aw اlmudaci lilxaq maca ana alyamiin laa tuhbitu تثبت عتاقة ولا ترد عتاقة لكن هذا اليمين أثبت حقا ماليا وإذا ثبت الحق المالي رد العبد من العبودية إلى الحرية هذا مفهوم قال وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة رجل نكح أمة فتكون امرأته هذه الأمة امرأة فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها ibtacta minii jaariyatii fulanata anta wa fulaanun bikada wakada diinaaran zawaja hada asayidu amatahu birajul uma jaaa wa qaala anta ya zawj ishtarayta minii anta wa fulaan hadihi aljaariya bikada wakada diinaaran faida habata albaycu infasakha alcaqd fayunkiru fayunkiru dalika zawju lamah yunkir yaqul ma shtaraytu minka ana hadihi zawjati wa hiya amatuka walakin ma shtaraytuha minka fayaأti sayid اlcabdi birajuli wamra'atayn yaأti arajul asayid birajuli wamra'atayn fayashhaduuna calaa ma qaal fayahbutu baycuhu wayaxiqu xaquhu wataxrumu اlamatu calى zawjiha لأنها صارت أمة مشتركة بين مالكين walaa yajuuzu liaxadihima an yataca laa yajuuzu faida kana fi lwal yaطa'u bizawjiya lakin lama habata albaycu bishaahidin wamar'atayni kharajat can الزawjiyati waasbaxat jaariyatan aw amatan bayna malikayn walaa yajuuzu liaxadihima an yataha bimilki lyamiin la yajuuz yaqulu taxrumu alamatu calaa zawjiha wayakunu dalika firaaqan baynahuma washahaadat nisaai laa tajuuzu fi alaaq shahaadatu nisaa laa tajuuzu fi alaaq walaan saarat mufaaraqa tushbihu aalaaq bimaada bishaahidin wamra'atayn qaala malikun wamin dalika ayda arajulu yaftari cala rajuli xur rajul iftara calaa rajulin waramaahu bizina fayaqacu calayhi alxaqu yatawajah alxaqu cala almuftari alqaadir fayaأtii rajul wamra'ataan fayashhaduuna ana aladii ufturiya calayhi cabdu mamluuk aladii ufturiya calayhi waqudifa cabdu mamluuk fayadacu dalika alxadda can almuftari bacda an waqaca calayh wama aladii rafacahu rajulu wamra'ataan laakin hal alrajul walmarataani shahaadatuhumaa tadkhulu fi lxuduud laa laa tadkhulu fi lasli lakin tadkhulu tabacan yaquul fayaqacu dalika alxadd can ilmuftari bacda an waqaca caleyh bacda an tawajaha caleyh washahaadatu nisaai laa tajuuzu fi lfirya shahaadatu nisaai laa tajuuzu fi alittihaam bizina qaala malikun wmima yushbihu dalika ayضa mima yaftariqu fiihi alqabaau wma madaa min asunna hada ayضa mihal aakhar yaqul yaftariqu fiihi alqadaaءu wma habata bالsunati kayfa dalika ana almar'atayni tashhadaani cala istihlaali الsabiy imra'ataani qaabilataani shahidataa cala ana hada الsabiya almayit qad istahalla cindamaa kharaja min baطni umihi uma maata fayajibu bidalika miraaثuhu hada asabiyu aladii maata bacda istihlaalihi yajibu miiraathuhu min ummihi saara mayitan yarif xataa yarif wayakuunu maaluhu liman yarihuhu in maata asabiy yakuunu maaluhu liman yarihuhu liman yarihu sabiya in maata sabiy walaysa maca almar'atayni alatayni shahidataa rajulu walaa yamiin wqad yakunu dalika fi lamwaali alcidaami min adahabi walwarqi wاlribaaci yani adduur wاlxawaa'id albasaatiin waraqiiq wma siwa dalika min alamwaal fahaadihi alamwaal tahbutu dinan bishahaadati imra'atayn walow shahidataa ra'san calى hadihi alamwaal ma qubilat shahaadatuhma lakin habatat hadihi alamwaalu bishahaadati اlmar'ati tabcan lishayin aakhar yuun wma siwa dalika min amal walow shahidat imra'ataani calaa dirhamin waaxid aw aqala min dalika aw akara lam taqbac shahaadatuhmaa shayan walam tajuuz shahaadatuhmaa laa taati walow bidirham waaxid ila an yakuuna macahumaa shaahidun aw yamiin qaala maalikun wa min annaas man yaquul laa yakunu lyamiinu maca shaahid min annaas man yunkir hada wahuwa qowlu man hada qwl xanafiya ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق فإن لم يكونا رجلين ورجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فهذه الآية تبين أنه إذا لم يوجد رجلان في الشهادة يشهد رجل وامرأتان من الشهداء العدول الذين ترضون بشهادتهم yaquulu fain lam yaأti birajuli wamra'atayn falaa shayءa lahu walaa yuxallaku maca shaahidi hada alistidlaal hada alistidlaal alxanafiyatu yastadiluuna bilaayati calaa hakada ayb malik yuriid an yujiiba can hada alistidlaal istidlaal alxanafiya qaal famin alxujati calaa man qaala dalika alqowla an yuqaala lahu ara'ayta hada mithaal aw ictiraad calaa hada alistidlaal ara'ayta low ana rajulan idacaa calaa rajulin maala rajulun idaca calaa rajulin maala alaysa yaxlifu almatluubu maa dalika alxaqu calayh alaa yaxlif almudaca calayhi biana hada alxaqa laysa calayhi faida xalafa fain xalafa baطla dalika canhu sax yaxlifu almudaca calayhi faida xalafa saqada canhu alxaq fain xalafa baطla dalika canhu wain nakala can اlyamiini xalafa saaxibu اlxaqi ana xaqahu laxaqun faida nakala almuddaca calayhi yaxlifu almuddaci ana xaqahu xaqu cala hada almuddaca calayh wa habata xaquhu cala saaxibihi fahada ma la اkhtilaafa fiihi cinda axadi min annaas walaa bibaladin min albuldaan kulu naas yuqiruuna bihada fabiأyi shayin akhada hada wاlaayatu la tadkuru hada alxanafiyatu yaquuluun alaayatu ma dakarat rajula wayamiina shaahida wayamiina ma dakarat wamaalika yaquul ayib hal dakarat اlaayatu xalifa almuddaci wa icطaaءa alxaq aw intihaaءa alxaqi aw radda alxaqi canhu hal ilaayatu dakarat ana almuddaciya idaa xalafa yahbutu xaquhu ma dakarat ilaaya wa antum min macaashir xanafiyati taqbaluuna hada ana almuddaciya idaa xalafa yastaxaqu xaqahu almuddaca calayh alaysa kadalik qaala fahada ma la اkhtilaafa fiihi cinda axadi min annaas wala bibaladi min albildani fabiأyi shayin akhada hada aw fi ayi kitaabi اllahi caza wajala wajadahu hada laysa fi kitaabi fain aqara bihada yani ida aqara alxanafiyu maala qabuula alqaضاء biاlyamiin falyuqrir biاlyamiin ma shaahid lian hada laysa fi kitaab illah الشاهد واليمين ليس في كتاب الله كذلك أيضا القضاء باليمين ليس في كتاب الله فإذا قبلت هذا لابد أن تقبل هذا هاي شيخ عبد الله هذا مفهوم وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل وإن لم يكن يعني هل قبول حلف المدعي وإعطاء الحق به هل في كتاب الله؟ ليس في كتاب fainahu la yakfi min dalika ma madaa min asunati walakina almar'a qad yuxibu an yacrifa wajha sawaabi wa mawdica alxuja yuriidu an yunaqishahum yaqul hadihi adila min asuna fiha axaadiid lakin maca dalika nuriidu an nastadilla wanaxtaja calaa haulaai alxanafiyati bimili ma yaquluun liannahum yaquulun naxnu naqbal icطaaءa alxaqi bilyamiini biyamiini lmuddaci wanaxnu naqulu aydan kama qabiltum hada laa buda an taqbaluu hada liana hada laysa fii kitaab illahi kama ana hada laysa fii kitaab illah qaala walakin almar'a qad yuxibu an yacrifa wajha sawaabi wa mawdica alxujati fafi hada bayaanu ma ashkala min dalika in shaa allahu wallahu aclam sala allah sala ala nabina muslimiin wala alihi